adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin mafi kale lawkulan waxaan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeysta meel weliba joogtaan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha koowaad ee januari labada kun afar labaatanka barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa kamid noqon doona koobka qaramada qaaradda afrika kulamadii la ciyaaray aynu eegi doonaa sidoo kaleeta kulmada la ciyaari doona caawa sideedda habeenimo waxaa wada ciyaari doonaa xulka wadanka morocco iyo weliba xulka wadanka tanzania morocco sanadkan waxay kamid tahay xulalka loo saadaalinayo ku guuleysiga koobka qaramada qaaradda afrika tanzania ayay la ciyaari doonaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa xulka wadanka ardi congo iyaguna caaw koiyo tobanka habeenimo waxay la ciyaari doonaa xulka wadanka zambia sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulmadaha aasiya kaabka aynu eegi doonaa xulka wadanka lubnaan ayaa waxa uu la ciyaari doonaa xulka wadanka china halka xulka wadanka tajikistanna ay la ciyaari doonto xulka wadanka ee qatar sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulamada kale jira sida koobka darey ayaa la ciyaari doonaa sidoo kale efekaabka kulamo xiise badan ayaa jira sidoo kale kulamada la ciyaaraynu eegi doonaa xulka wadanka burkina faso waxa uu garaacay xulka wadanka mauritaniya halka tunuusiya iyaguna la garaacay xulka wadanka namibia ayaa guul weyn ka gaartay xulka wadanka tunisia sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kuna soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeeni ciyaaraha doreediyo kulmiye magaalada muqdisho waa heeg hadii aanu ku bilaabnana koobka qaramada qaaradda afrika ayaa dabcan meel xiiso badan maraya sanadkanna koobka qaramada qaaradda afrika lama saadaalin karayo cidda ku guuleysan karta laakiin markiinu eegno xalay kulankii udhexeeyey tunisia iyo weliba xulka wadanka namibia waxauu ahaa kulan xiiso badan waxaa aad yaad loo ammaanayaa garsoore cumar cabdiqaadir cartan oo xalay dhexdhexaadii ka ahaa ciyaartii udhexeysay dalalka tunisia iyo waliba namibia kaasi oo noqday soomaaligii ugu horeeyey ee garsoore ka noqda kulan ka tirsan koobka qaramada qaarada africa haddaba guushaasi ama guushii uu gaaray cumar cabdiqaadir artan waa guul dhammaan soomaalida oo idil wada gaareen waxaana tani ay ka dhigan tahay in markaa eh, ninka la yidhaahdo cumar cabdiqaadir artan taariikh uu sameeyey soomaaliyana uu horseeday in markaa dabcan ay ka mid noqoto wadamada eh, inta badan eh, soo koreeya sidoo kale tana garsooryaal ka soo baxaya marka wuxuu ahaa kulan xiiso badan tunuusiya iyo weliba xulka wadanka namibia kulanka wuxuu kusoo dhammaaday tunuusiya oo la garaacay namibia ayaa guul weyn oo taariikhle ka gaartay markaynu eegno xulka wadanka nabibiya iyo weliba xulka wadanka tanzania oo tunuusiya weeyaan saddexdii jeer ka inta ay xalay sanbada nabibiya saddexdii jeer ugu dambeysaba wadanka tunuusiya ayaa garaacaysay laakiin ugu dambeyntii wadanka nabibiya ayaa xalay taariikh iyaguna sameeyey waxaana dabcan eh, ay u ahayd taariikh weyn kadib markii tunisia la garaacay hadaba ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo dayan hoto ayaa ah goolka guusha dhaliyey waa soddon sano jir waxa uu dhashay sagaaliyo labaatankii disembar kunsagaalboqolsagaashankii wadanka namibia ayuu kasoo jeedaa ciyaaryahankan ayaa u ciyaaraa kooxda mlska ama kooxda orlanda lagu magacaabo marka eh, ninkan ayaa goolka guusha dhaliyey siddeetan daqiiqo inkastoo xulka wadanka tunisia ay dadaaleen boqolkiiba lixdan iyo kow dhanka bolbosishonka ay haysteen haddana waxaad arkeysaa xulka wadanka namibia soddon iyo laba koorna ay tuurteen halka eh, waa todoba koorna ay tuureen xulka wadanka namibia sideed koorna ay tuureen tunuusiya marka kubad heysashada xataa markaad aragto afar boqol afartan sameeyeen xulka wadanka tunuusiya halka laba baas keliya ay sameeyeen xulka wadanka namibia taasoo ka dhigan in kubada cagta mar weliba natiijo ay u baahan tahay haddaba gruubkan gruub e gruubkan hadda maaliya hogaaminaysa namibiana saddex dhibcood ay leedahay marka tunusia oo la saadaalinayay inay dabcan kaalinta koowaad kaga soo gudbi doonto gruubkan ayaa gebi ahaanba kulanka hore ama kulankoodii ugu horreeyay waa la garaace laakiin markaynu eegno ciyaarta waxyaabaha aad loogu ammaanayo garsooraha soomaaliyeed ee wiilka dhallinyarada ah ee dhammaan soomaalida oo idil matalan ninka la yihahdo cumar cabdiqaadir cartan waxyaabaha lagu ammaanaya waxaa ka in ciyaarta oo si kalilaaba ama si markaasi fiican u xakameeyey ciyaarta oo socotay sagaashan daqiiqo lagu daray daqiiqada dheeraadi ah ayaa haddana waxaad arkeysaa in ciyaartaasi halkaar xataa lagu bixinin marka eh, waana sababta garsoorahan uu yahay garsooro degan garsooro fiican dabeicadiisna ay aadad u wanaagsan tahay markaad eegto eh, garsoorayaasha dunida waxaa laga yaabaa kulankii ugu yaraan shan jaale inay bixiyaan hadaysan afar iyo saddex aysan bixinin waa kan ugu yar ugu fiican shan jaalle marka mar waliba jaalaha ugu badnaado mar waliba eh, dabcan ciyaarta xakameynta aad dabcan aad geli weyso marka jaalaha waa dignin halka roosaan markii la eegana eh, ciyaartooyda haddii markaa dabcan ay eh, dhaqamo xun ay sameeyaan ama ciyaartooyda haddii markaa dabcan falal kale ay la siiyo kaarka roosaha lagu magacaabo marka ciyaarta waxa weeyaan hal kaar lama bixin marka waxaa leeyahay waxaa aad iyo loo amaanaya ninka la ihahdo cumar cabdiqaadir marka isaga ayaa ciyaarta si fiican u xakameeyey boqolkiiba boqol markaad aragto kulankii u dhexeeyey ee south africa iyo weliba maali kulankaasi ee dabcan garsooraha dhexdhexaadinayay ugu yaraan waxa uu bixiyey kaarar gaaray ilaa iyo shan kaar markaa halka garsooraha soomaaliyeed ee ninka la yidhaahdo cumar cabdiqaadir cartan isaga uu bixiyey keliya waa wax aan wax kaara usan bixin marka waxaaba laleeyahaba waxaaba macquul ah in loo magacaabo garsooraha toddobaadka ee ugu fiican maadaama si wanaagsan uu u dhexdhexaadiyey kulankiisii ugu horeeyey isagoo dabcan si wanaagsan oo dhexdhexaaday ka noqdo guushan waxay guur weyn u tahay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaanba bahda ciyaaraha marka in garsoore soomaaliyeed lagu arko tartanka koobka qaramada qaaradda africa waxaynu rajeyn doonaa in cumar cabdiqaadir ninka layhahdo cartan kulamada soo socda xataa mundiyaalka dunida labaatanka waxaa leeya wuxuu kamid noqon doonaa garsoorayaasha loo xulan doono marka waynu arki doonaa eh, laakiin ifafaalo wanaagsan ayaa ka muuqda sidoo kaleetana eh, dabcan ciyaarta markii ay soo dhamaatay kadib waxaa hambalyo u diray cartan eh, ninka layihahdo ama gudoomiyaha xiriirka soomaaliya ee kubadda cagta mudane cali cabdi maxamed cali shiine wuxuuna hambalyo u diray garsoore cumar cartan oo caawa garsoore ama xalay garsoore ka ahaa markii ugu horeysay kulan ka tirsan koobka wadamada qaaradda afrika dhanka kalena dhegeystayaal markaynu eegdana xulka wadanka south africa ayaa guuldaro xanuun badan waxa uu kala kulmay xulka wadanka mali hadaba markii aynu eegno kulanka udhexeeya maali iyo weliba xulka wadanka south africa wuxuu ahaa kulan xiiso badan markaynu eegno ciyaarta haddii aynu eegno ciyaaryaanka lagu magacaabo hamari trore ayaa gool koowaad dhaliyey ciyaaryaankan ayaa u ciyaaray kooxda kubadda cagta real sociedad waana kawey soddon sano jir waxa uu dhashay labaatan iyo todobadii iyo labadii markaa ciyaaryahankan maali u dhashay ayaa goolkooda dhaliyay kadibna waxaa goolka labaad dhaliyay ciyaaryahanka kale ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee axer ee league ama ligtuga ee sidoo kaleetana dabcan ninka la yiraahdo lesine ayaa goolka laba dhaliyay ciyaaryahankan ayaa league gudaha wadanka faransiiska ka ciyaara haddaba markaynu eegno labadaasi gool ay ku badiyeen xulka wadanka maali waxay ka dhigantaa hadda maali gruubka iyaga ayaa hogaaminaya saddex dhibcood ay leeyihiin hal kulan ay ciyaareen hal kulan way badiyeen laba gool ayna tartankan ka dhaliyeen ciyaartooyda xulka wadanka koonfur africa xalay way dadaaleen marka sida ciyaaryahaanka koo iyo tobanka watay ee aadka u qatarta badan ninka lagu magacaabo thembe zawane aadad u qatar badnaa laakiin laba gool ayaa lagu garaacay xulka wadanka south africa marka south africa boqolkiiba konton iyo shan dhanka ball positionka ama kubadda haysashada iyaga ayaa kaga fiicnaa dhanka maali eh, markaad eegto xataa eh, markiinu eegno koornooyinka xataa south africa ayaa kaga wanaagsaneyd maali laakiin kubada cagta mar waliba waxaa muhiima natiijada ayaa muhiima markaad eegto xataa baasaska eh, xulka wadanka koonfur africa waxay sameeyeen afar boqol sideetan iyo laba baas halka xulka maalina ay sameeyeen afar boqol iyo afar baas dhanka dhamaystirka xataa baasaska waxaa wanaagsanaa xulka wadanka soud africa afar boqol baas ayay sameeyeen saas ay tahayna xulkaasi waa la garaacay oo africa ayaa guuldaro kala kulantay xulka wadanka maali halka burkina fasona ee dabcan guul weyn ay ka gaareen xulka wadanka mauritania waxaana u dhaliyey ciidiyaanka kooxda kubadda cagta aston villa ninka keydleyda ka ah ninka lagu magacaabo ee ciyaaryahankan ayaa eh, dabcan kooxda kubadda cagta astanvilla ka tirsan laakiin waayadanba waxa uu ka mid yahay ciyaaryahaanada dabcan keed fadhiya marka unai ciyaaryahaankan inta badan keedka ayuu ku hayaa oo tababaraha kooxda kubadda cagta astanvilla tan iyo markii uu kusoo biray kooxda kubadda cagta astanvilla kaliya wuxuu ciyaaray lixdan kulan toban gool ayuu dheliy lix goolna waxawey marka torero ayaa dabcan goolka guusha u dheliyey marka eh, ninkan ayaa xili dambe ciyaarta gabagabada markay maray sagaashan daqiiq lagu daray daqiiqada dheeriga ayaa goolka guusha isaga ayaa dhaliyay haddaba xilka wadanka burkina faso iyaguna waxaa weyaan aad iyo aad u khatar badiyeen gruubkan waxaa la saadaalinaya inay kaga soo bixi karayaan waana gruub d burkina faso saddex dhibcood ay leeyihin hal kulan ciyaareen hal kulan way badiyeen angola iyagana waxaa weyaan hal dhibac ay leeyihiin algeria iyagana waxaa weyaan waxaa loo saadaalinayay ama waxaa loo saadaalinaya tartanka ee koobka qaramada qaaradda afrika weli webiyada ay kasoo gudbi doonaan halka muritaaniya wax dhibcood mala marka algeria iyo angola burkina faso waxaweyaan waa kuwo inabaan caadihan oo ahadyad u khatar badan waayahay dhegeystayaal dhanka kalena haddii aanu aagnana kulmo xiise badan ayaa jira xulka wadanka morocco ayaa dabcan caaw ciyaari doona haddaba morocco waxuu ka mid yahay wadamada sanadkan loo saadaalin karayo in meel fiican ay ka gaari karayaan tartanka kubada cagta ee koobka qaramada qaaradda africa haddaba markaynu eegno morocco waxay sameeyeen sanadkii ugu dambeeyey koobka dunida mundiyaalka dunida ayaa taariikh sameeyeen waxay noqdeen xulkii ugu horeeyay africa metela oo samafinaalka mundiyaalka dunida usoo gudba marka waxay doonayaan in sanadkan ay mucjiso ay sameeyaan ama gebi ahaanba ay ku guuleystaan tartanka koobka qaramada qaarada africa haddaba morocco waxay ka mid tihiin wadamada aadka ugu khatarta badan ama waddan koowaad ayaa loo saadaalinayaa eh, koobka ku guuleysan karaya laakiin iyagu waxaa ugu dambeysay kun sagaal markii ugu dambeysayna koobkan ku guuleystaan waxay ahayd eh, yacni waa markii ugu dambeysay koobkan ay ku guuleystaan waana kaalinta labaad weeyaane koobka mundiyaalka ama koobka caf lagu magacaabo kun dii marka waynu arki doonaa sanadkan hadii ay ku guuleysan karayaan xulka morocco dhammaan kulamadii ugu dambeysay uu ciyaaray waa wada ambitin markaad eegto waxaa leeyahay morocco inaba caadi maha sanadkan waxa ay dabcan doonayaan inay kulamada soo socda ay guulaha wataan markii ugu dambeysay morocco seraleon ayay saddex ciyaal ku garaaceen waxay garaaceen laba iyo waxba tanzania waxa ay garaaceen xulka wadanka liberia saddex gooli waxba waxay barbar la galeen xulka evercost waxay hal gooli waxba ku garaaceen burkina faso eh, waxaa guuldaro kala kulmay eh, koobka eh, dabcan isreebkiisa koobka qaramada qaaradda africa south africa laba iyo hal laakiin markaad eegto guulo waaweyn ay gaareen waxay brazil laba gooli hal ku garaaceen morocco marka waxa weya sanadkan aad iyo aad ay u khatar badan yihiin waxaa aad loo ammaanayaa tababaraha xulka wadanka morocco ninka lagu magacaabo waliid eh, rodrigo ninkan ayaa eh, dabcan taariikh sameeyey noqday tababarihii ugu horreeyey africana isagoo dabcan metela ama isagoo markaa tababaraha inuu geeyo samafinaalka mondiaalka dunida marka wuxuu doonayaa sanadkanna in guul uu markaa ka gaaro eh, koobka qaramada qaaradda africa haddaba tanzania iyo weliba morocco ayaa wada ciyaari doona kulan xiiso badan caawa sideeda ayuu kulanka uu eh, dhexmari doonaa tanzania iyo weliba morocco uiraan waxay kulmeen shan jeer afar jeer wax kamid a ah waxaa la garaacay xulka wadanka eh, tanzania afar jeerna waa tanzania afar jeer ayaa la garaacay tanzania hal guul ayay ka gaartay markii ugu dambeysana labadan wadan ay wada ciyaaraan waxay ahayd ko iyo labaatankii markaasina laba gooli waxba ay ku garaaceen xulka wadanka tanzania sidoo kaleetana markaad eegto dhammaan kulmadii ugu dambeysay wada ciyaareen shantii kuln ugu dambeysaba saddex jeer mise afar jeer kamid mid ah xulka wadanka ee morocco ayaa guul gaartay xulka wadanka tanzania haddaba morocco waxay heystaan ciyaaryahaana innaba aan caadi ahayn oo aadaeed u khatar badan sida ninka lagu magacaabo yesin alnaseri xakiim siyaaj oo markaa dabcan chelsea ka tirsan laakiin jooga kooxda kubadda cagta galatasaray sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo eh, bovel oo isaguna aadaed u khatar badan ninka kale amberbat marka onehi ciyaaryaanka lagu magacaabo ashraf xakimi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta b h marka eh, waxaa leeyahay xataa yaasiin bono caawa diyaar weyaan marka xulka wadanka morocco waxay ka mid yihiin xulalka ugu cadcad koobka qaramada qaaradda africa sanadkan ku guuleysan karaya morocco gruubkay ku jiraan waa gruub eh, f ama gruufa morocco kaalinta koowaad ayaa loo saadaalinayaa halka sidoo kaleetna adi congo iyo tanzania iyo zambia waxa weyaan laakiin sanadka markaad eegto wadamada eh, sida congo iyo waa ardi congo iyo tanzania iyo eh, xulka wadanka zambia waynu arki doonaa haddii mucjise ay sameyn kareen laakiin morocco waxaa leeyahay sanadkan waxaa macquul ah in tartanka gebi ahaanba waxaweyan ay ku guuleysato morocco iyo tanzania iyo ardi congo iyo zambia waa hal gruub ay ku jiraan marka gruubkan wuu adegyahay morocco haddii kaalinta kood kaga soo baxdo waxaa leeyahay ardi congo iyo zambia xataa tanzania xataa lama yareysan karayo oo zambia eh, iyo tanzania waa kuwa sanadkan aad aad isku diyaariyay dhanka kalena dhegeystayaal haddii aynu eegnana kulamada kale ee la ciyaari doono Eh, markaynu eegno xulka eh, lubnaan iyo weliba xulka wadanka china ayaa wada ciyaari doona china waxay doonayaan inay dabcan ay guul ka gaaraan xulka wadanka lubnaan waxay wada ciyaari doonaan caawa waa eh, dhowaan ayay wada ciyaari doonaan labada duhurnimo qadar soddon daqiiqa haddaba markaynu eegno xulka wadanka china iyo weliba xulka wadanka lubnaan waxay ciyaari doonaan koobka asian kaabka lagu magacaabo ugu yaraan shan jeer ayay kulmeen xulka wadanka china iyo lubnaan afartii jeer ugu dambeysay xulka wadanka waa markaad eegto jaynaya guul ka gaareysay halka hal kulan barbara la kale markii ugu dambeysana labadan wadan ee wada ciyaaraan waxay labay labaatanki novembar labada kun iyo sagaal iyo tobankii waa labada kun iyo sagaalkii weeyaan xulka wadanka china ayaa marka hal gool iyo waxba ku garaacay xulka wadanka ee lagu magacaabo lubnaan marka kulan xiise badan ayaa dabcan dhexmari doona labadan wadan koobka asian kaabka sanadkan xulad badan ayaa jira sacuudiga xataa sanadkan aadadii u wacdareynaya south korea jabaan dhammaan wadamadaasi sanadkan waxaa leeyahay waa kuwo meel fiican ka gaari karaya koobka aasiya kaabka lagu magacaabo markaa waynu arki doonaa haddii sanadkan xulka wadanka china iyaguna meel fiican ka gaari doonaan laakiin koobkan inta badan south korea jabaan ayaa ku badan sanadkan sacuudi arabiya waxa weeyaan iyaguna xataa aad u khatar badan yihin waxay haystaan tababaro weyn sanadkan waxay doonayaan koobka inay ku guuleystaan asian kaabka lagu magacaabo dhanka kaleetana haddii aynu eegnana saaxiibada kulamada kaleeta jira haddii aynu eegno xulka wadanka qatar iyaguna waxay la ciyaari doonaan xolka wadanka tajikistan gruubka ama wareega labaad kulanka labaad ay ciyaari doonaan labada wadan hadaba qatar ayaa kulankii ugu dambeysay badisay marka gruubkan iyaga ayaana dabcan hogaaminaya qatar waxay leedahay saddex dhibcood jina hal dhibcood ay leedahay xolka wadanka tajikistan hal dhibcood halka lubnaan iyaguna wax dhibic ma lahan oo tartankan waxaa leeyahay sanadkan gruubka ayay ku hari karayaan keliya waxaa loo ogolayaa saddex wadan inay soo gudbaan weliba lagu wadan ayaa si toos ah gudbi doonta hal wadanna israreeb ayay geli doonaan ee wareega lixii tobanka ah tajikistan iyo weliba xolka wadanka qatar markii ugu dambeysay labadan wadan ay wada ciyaaraan waxay ahayd eh, labaatankii agosto labada kun iyo sideedii markaasina kulan farendeli ama kulan saaxiibtirma ay wada ciyaareen markaasi xolka wadanka eh, qatar shan gool ku garaacday xolka wadanka tajikistan laakiin markaad eegto weligooda kulan heer caalamiha ah maysan wada ciyaarin xulka wadanka qatar iyo waliba xolka wadanka tajikistan markii ugu horeysay ay ciyaari doonaan kulanka ugu dambeysana xolka wadanka qatar ayaa saddex gool ku garaacday xulka wadanka eh, lubnaan marka waxaa aada iyo aada u wacdareynayaa ciyaaryahaan dhalashaan soomaaliya kasoo jeeda laakiin xulka wadanka qadar dabca matela waana ninka lagu magacaabo akram xasan cafiif wiilkan waa wiil soomaaliyeed dabcan aabihiisana mateli jiray xulka qaranka soomaaliya marka waa ninka la yihahdo xasan akram waa ciyaaryahaan aada u khatar badan labadii kulan ugu dambeysay ama kulankii ugu dambeysayba isaga ayaa dabcan laba gool laliyay waana ciyaaryahaan sida mow saalax oo ee qatar ay ka dambeeyaan hadaba ciyaaryaankan sagaashan iyo kulan ayuu u ciyaaray xulka wadanka qatar ninka la yidhaahda akram cafiif labaatan gool ayuu u halka saddex goolna uu caawiyey marka ninkan ciyaaryaankan kooxda alsad ka tirsan waa ciyaaryahan cajiib ah oo aad iyo aad u khatar badan ciyaaryahankan marka akram xasan cafiif waxauu dhashay sideed iyo tobankii magaalada dooxa ayuu ku dhashay ninkan ayaa asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya marka aabihiisa oo mar dabcan la wareystay waxauu yidhi wiilkayga aadiyad ayuu u jecel yahay soomaaliya marka akram cafiif waaciyiryahaan asal ahaan kasoo jeeda isaga ayaana labo gool dhaliyay kulankii ugu dambeysay xulka wadanka qatar ay saddex gool iyo waxba ay ku garaacayeen isaga ayaana kulanka caawa lagu soo bilaabi doonaa sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahaan kaleeto aadaed u khatar badan oo isagana dabcan wuxuu u ciyaaraa xulka wadanka qatar waa ninka lagu magacaabo cabdulaahi ninkan ayaa dabcan isagana ah ciyaaryahanada u khatarta badan xulka wadanka qatar ciyaaryahankan ayaa dabcan xulka wadanka qatar u ciyaaray boqol iyo saddex kulan afartan iyo sagaal gool ayuu dhaliyay sagaal goolna waa u marka isagoona waa ciyaaryahan inabaanan caadi ahayn dhan kaleetana markiinu eegnana saaxiibada ee kulamada kale la ciyaari doona efa kaabka waxaa la ciyaari doonaa wareega waa lixdan iyo afaraad crystal palace iyo everton ee wada ciyaari doona halka sidoo kaleetana norwich sidoo kale bristol rivers ee wada ciyaari doonaan coba del rey kulmo xiise badan ayaa jira real sociedad iyo osasuna ayaa wada ciyaari doonaa halka raya falcano iyo weliba xulka wadanka jerona waa kooxda kubadda cagtay jerona oo sanadkan horyaalka laliigaha mucjiso ka sameyneysa iyaguna ay ciyaari doonaan dhanka talyaanigana kooxda kubadda cagta yuve ayaa laga yaabaya sanadkan xalayna waxay garaaceen saddex gool gooli waxba kooxda kubadda cagta sasulo dusan falofig ayaa xilciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta yuventus haddaba falofig xilciyaareed qurux badan ayay ku qaadanaya labaatan kulan ayay ku qaadatay in sagaal gool uu dhaliyo saddex goolna uu caawiyo markaa eh, sidoo kale sagaal gool ayuu haystaa eh, horyaalka eh, ama gooldhalintiisa laakiin ninka kale lowtaro martins ayaa hogaaminaya milano aligari waxa weyaan sanad qurux badan ayuu ku qaadanayaa inkastoo sanadkii hore koox kubadda cagta yuventus dhibco badan laga jaray laakiin sanadkan way u qalmaan in wax badan ay sameeyaan inter milan hadda hogaanka iyaga haya konton kow dhibcood yuventus ayaa kusoo xigta afartan iyo sagaal dhibcood iyo ac milan afartan labo dhibcood marka waxaa leeyahay labadan kooxood inter milan iyo uve ayaa ku dagaalami doona horyaalka gudaha wadanka talyaaniga wararkaasi oo kala iibsagana dhegeystayaal weli hadii aynu sii eegnana kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay doonayso qadka dhexe kooxda kubadda cagta mancity ciyaaryahanka lagu magacaabo kilva philips oo sideediyaaasar jir ah kooxda kubadda cagta mancity ayaa waxa ay doonaysaa in laacibkan iska fasaxaan suuqa january wargeyska telegram waxa uu sheegayaa kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa ah kooxda kowaad la saadaalinayo inay gacanta ku dhigi karayaan koox kubadda active city ayaa laba sano ka hor waxa ay la soo wareegeen ciyaaryahaankan finfa philips lagu magacaabo lacag dhan lixdan bilyan beb gordiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaankan suuqa kaliibsiga ah uu ku tegi doono ama u bixi doono waxaana uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka weeraan konton milyan ilaa iyo afartan milyan kooxda doonaysa laga rabo kooxda kubadda cagta newcastle united oo muddooyinkii ugu dambeysaba suuqa kaliibsiga ku wanaagsaneed ayaa lasoo warinayaa in ay tahay kooxda koowaad ee gacanta kudhigi karaysa ciiryaanka lagu magacaabo kilfa philips dhanka kaleetana dhegeystayaal haddii nucdana kooxda kubadda cagta b h ayaa waxa ay ka fiirsanaysaa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga qaadka dhexe newcastle united iyo xulka wadanka baraasiil ee bruno gamaris waa sana jir qandaraaskiisa waxaa lagu burburin karaa lacag dhan boqol milyan oo geni wargeyska taalka sport waxa uu leeyahay kooxda kubadda cagta b h ayaa doonaysaa inay gacanta ku dhigto ciyaaryahaanka lagu magacaabo Eh, bruno gamaris kooxda kubadda cagta b h muhiim ayay siin doontaa muhiimada ayay siin doontaa ciyaaryahankan in ay gacanta ku dhigaan sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta newcastle united waxay doonaysaa inaan la ganaaxin waxaa macquul ayaa leeyahay laba ciyaaryahaan oo muhiima ah inay safkooda ka saaraan waxaa leeyahay eh, ciyaaryahaanka waad waa ciyaaryahanka lagu magacaabo bruno gomares bruno gamaris waa ciyaaryahaanka uu khatarta badan kooxda kubadda cagta newcastle united waxaa leeyahay waa ka tegi doonaa sidoo kale ninka lagu magacaabo alexander isaaq ayaa leeyahay isaguna waa uu ka tegi doonaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo newcastle haddii lacag waali ee dalabaad uu ka soo baxo kooxaha kale waaweenka dhanka kaleetana haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united dhowaa ninka iibsaday ninka lagu magacaabo sir jame redclef waxa uu doonayaa in kooxdiisa ee manchester united uu keen weriyahaano fiican waxaana uu doonayaa in uu dabcan xil ciyaareedka soo socda u keeno ciyaaryaanka lagu magacaabo factor osemhen oo ka tirsan kooxda kubadda cagta napoli ninka lagu magacaabo sirjam redclif isagu marka hore wuxuu doonayay ciyaaryaanka lagu magacaabo harrikane oo hadduu ciyaara kooxda kubadda cagta bayr munig laakiin wuxuu shaac ka qaaday ama ballan oo ka qaaday kooxda kubadda cagta manchester united in uu keeni doono xil ciyaareedka soo socda waryahaan weyn oo aad iyo aad u khatar badan dhanka kale kooxda kubadda cagta manchester united waxaa suurtagal ah inay dalba ka gudbiso garabka weerarka gudaha wadanka england ee ninka lagu magacaabo bechel olise oo labaaasano jira ah. sidoo kaleetana u ciyaara kooxda kubadda cagta clastal balas kooxo badan iyo dondonia newcastle united ayaa ka mid ah kooxaha dondoonaysa olise lagu magacaabo laakiin waxaa leeyahy kooxda kubadda cagta manchester waxay doonaysaa in ninka lagu magacaabo wambisaka iyo lacag ay isugu daraan kadibna ay siiyaan kooxda kubadda cagta clastal balas olise waa ciyaaryahaan inaba aanan caadi ahayn oo aadaad u khatar badan kooxo badan ayaa doondoonaysa chelsea ayaa doondoonaysa laakiin chelsea markii ay la wareegeen ciidaanka lagu magacaabo coal belmer gebi ahaanba tartankiisii ay isaga bixeen taasi oo ka dhigan in hadda olise xil ciyaareedka soo socda kooxda kubadda cagta manchester united ee doonaysa inay gacanta ku dhigto kooxda kubadda cagta manchester united ujeedkooda waxa uu yahay inay gacanta ku dhigto ciidaanka lagu magacaabo mechiel olise xil ciyaareedka soo socda dhan kaleetana markaynu eegnana kooxda kubadda cagta the devilis waxay sidoo kaleeta bayern munij ee kula tartaminaysaa ama ay kula dagaalamaysa daafaca barcelona ninka lagu magacaabo ronaldo aruqo ronaldo aruqo waa ciyaaryahaan inabaanan caadi ahayn wargeyska sky sport wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta manchester united ayaa ah kooxda keliya ee kula dagaalami karta ciyaaryahaankan inkastoo ciyaaryahaankan lacag waaliya lagu heli karay laakiin kooxda kubadda cagta barcelona waxay doonaysa in ciyaaryahankan boqol milyan ay ku fasaxaan barcelona waxaa haysa dhaqaale yiri marka waxay ka faa'idaysan doonaa kooxaha waaweynka sida kooxda kubadda cagta bayern munij iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united marka manchester iyo bayern munij way sahayaan waxaa leeyahay ciyaaryahankan aruuqow ayay ku dagaalami doonaan waxay doonayaan inay dabcan ay qaataan laakiin aruuqo isagu wuxuu doonayaa horyaalka bermelig inuu yimaado haddii bermelig uu imaanayn waxaa leeyahay laba kooxood ayuu ku biiri doonaa ama kooxda kubadda cagta liverpool ama kooxda kubadda cagta manchester united dhanka kaleetana markaynu eegno daafaca xulka wadanka holland ama netherland ninka lagu magacaabo dilit oo afarlabaatan ah jira ayaa ku faraxsaneen kooxdiisa bayer munij waxaana suurtagal ah inuu ka tago xagaagan kooxda kubadda cagta real madrid ayaa leeyahay aad io aad ayay u dandoonaysaa wargeyska ka soo baxa sky sports germany laba kooxood ayaa leeyahay way qaadan karayaan kooxda kubadda cagta ee real madrid oo doonaysa ciyaaryahankan direed lagu magacaabo iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea chelsea waxay doonaysaa booska tiyaga silva inay baadigoobaan oo ay raadiyaan maadaama tiyaga silva uu duqoobay marka waxay doonayaan ciiryaanka lagu magacaabo delight inay gacanta ku dhigaan dhanka kaleetana markiinu eegnana qadka dhexe reer portugal ninka lagu magacaabo renet sanchez ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda kubadda cagta biji bishan january sababtoo ah ma doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisa oo uu hadda kaga maqan yahay amaahda ah ee roma fabrizio romano ayaa arrintaasi warinaya dhan kaleetana markaynu eegno chelsea waxay xiiseynaysaa inay heshiis waqti kooban oo amaaha ay ku soo qaadato wariyahaanka astonvilla ninka loo magacaabo john duran oo labaatan sana jir u dhashay waddanka colombiya ciiryaankan ayaa saf koowaad aanan ka haysan kooxda unai imri marka waxaa kooxda kubadda cagta the blues ayaa waxay doonaysaa in ciiryaankan ay gacanta ku dhigaan sidoo kaleeta kooxda kubadda cagta chelsia ujeedkooda ugu weyn waxay tahay xilli ciyaareedka soo socda murushi mujentino waxa uu shaaca ka qaaday inay u baahayen ciyaaryahaano waaweyn marka waxaa leeyahy kooxda kubadda cagta chelsea iyagu ujeedkooda waa in ciyaaryahaano waaweyn ay soo qaataan waxaa ka ah xataantan klisman xil ciyaareedka soo socda oo u ciyaara kubadda cagta leedka madrid sidoo kaleetna green bizema oo la saadaalinaya inay soo qaadan karayaan bobi farmino ayaa leeyahay xataa kabtankii hore kooxda kubadda cagta liverpool ninka loo magacaabo henderson way doondoonayaan ayaa leeyahay buluus waxaay sidoo kaleeto indhaha ku haysaa green bizema oo ciyaar ciyaara kooxda al itixaad weliba roberto farmino oo u dheelaa kubadda cagta al ahli dhan kaleetana chelsea waxaa la filayaa in ay dalban doonto soddoniyo milyan oo geni haddii kooxda kubadda cagta burushiyo doodmoode ay isku daydo inay si rasmi ah ula saxiixato daafaca reer holland ninka lagu magacaabo ayan maadsan oo ergeyska telegraf wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryahaankan uganaan afartan milyan soddon milyan ayay ku doonaysay ayaa leeyahay dhan kaleetana dhegaystayaal haddii aynu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta roma ayaa gebi ahaanba waxaynu ognahay in la ceeriyey waxaana macquul ah inuu kusoo laabtay horyaalka bremeliga waxaa leeyahay haddii uu kusoo laabanayo horyaalka bremeliga kooxda koowaad waa kooxda kubadda cagta jelsia hadda jelsia waxaa tababar u ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee ninka loogu magacaabo kan jelsia hogaamiya marushio burgentino haddaba jose marino taariikh ayuu ku leeyahay kooxda kubadda cagta jelsia waxaynu xusuusanaa markii ugu horreysay in horyaalka bermeliga uu qaaday tan iyo magaca horyaalka bermeliga markii loo bixiyey marka jose oo hadda laga soo ceeriyey gudaha talyaaniga ayaa doonaya inuu ku laabto sacuudiga ama inuu markaa dabcan ku laabto chelsea ama inuu aado oo lacag doonto dhanka weliba horyaalka sacuudiga xataa waxaa leeyahay waxaa loo magacaabi karaa tababaraha baraaziil laakiin haddii uu yimaado kooxda kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo ciyaaryahankan aadka u khatarta badan waa ninka tababaraha aadka u khatarta badan weeyaan ninka lagu magacaabo jose marino wax badan ka bedeli doonaa haa wax badan ayuu ka bedeli doonaa sababta tahay kooxda kubadda cagta chelsea markaad eegto xilli ciyaareedkii hore xili ciyaareedkan aad yaday ugu jaban tahay chelsea iyagu horyaalkay ku tartami jireen waagii jose marino ama kaalinta labaad ay geli jireen marka waxaa leeyahay ugu dambeyntii chelsea waxay heli doonaan tababare weyn jose marino inkastoo jose marino falsafadiisa ay tahay falsafad difaaca laakiin waxaa leeyahay macalinkan aad iyo aad ay u garanaya kooxda kubadda cagta chelsea haddii u yimaadeen waxaa leeyahay xilli ciyaareedka waad haduusan horyaal u qaadan kan labaad uu qaadi doonaa dhan kaletana dhegaystayaal kooxaha horyaalka wadanka sbain sida real madrid iyo barcelona ayaa waxay ku dagaalamayaan saxiixa xidiga daadayar ee u dhashay waddanka baraasiil kaas oo ay sidoo kaleetana doonayaan kooxo badan oo reer yuruba haddaba real madrid ayaa go'aansatay inay soo gasho tartanka laacibka hore ee ugu muuqday inay barcelona kula barcelona ay kula dagaalami karayaan laakiin daymankan oo ka ciyaara afka hore weerarka ee lagu magacaabo naadiga los blancos ama doonaya inuu los balancos u ciyaaro haddaba ciyaaryaankan waa kuma ciyaaryaanka lagu magacaabo elias oo waa toddobiyo sana jira weerarka ugu ciyaara kooxda brazil ee valemense ayaa bandhig heer salax ka sameeyey xulka qaranka brazil ee kuwa daadayar markaa sida ay qortay wargeyska lagu magacaabo ee telefort ee ka soo baxa wadanka faransiiska elias ciyaaryaankan ee sagaal gool ayuu dhaliyay xolka qaranka baraaziil koobka adduunka toddobiiyo sana jirada labaiyo toban kuna ciyaaray marka waxaa leeyahay ciiryaankan daadayar waxaa ku dagaalamaya barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta ee marengeyska waaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaan ayaa kusoo gabagabayna noola kulantay